ee arinta ku saabsan hay-adaha brighton security-ga hay-adaha ilaa hadda ka rikoor garaysan wasaaradda amniga qaranka ee brighton security-ga horta walaalkaysanyaara ansixay saddexiyo labaatan ma aha waa labaiyo labaatan hay-adood oo isugu jira siddeediyo toban hay-adood oo ah local iyo afar hay-adood oo ah international aniga intii aan joogay wasaaradda amniga qaranka afar hay-adood oo keliya ayaa la rajistarayay siddeediyo tobanka hay-adood waxay ahaayeen hay-ado wasaaradihii aniga igu horreeyey ee raisgareeyeen shuruucda iyo nidaamyada hay-adahaasi loo adeegsaday rikoorgareyntooda iyo qaabkay ku shaqaynayaanna waa shuruuc ay dejisay wasaaraddii amniga qaranka ee aniga igu horreeyey lagana soo ansixiyey golaha wasiirada marka jiritaanka hay-adahaasi iyo qaabkooda loo raaco habraacooda maaragtay rikoorgareyntooda waa arrin oo golayaashii wasaaradaha aniga iga horeeyey iyo wasiiradii aniga iga horeeyey intaba shuruuc iyo nidaamyo ay ka dejiyeen anigana shuruucdaas iyo nidaamyadaasi ayaan u raacaa qaabraacaasaan u raacaa markii aan aragnay hay-adahaasi iyo khatarta ay leeyihiin iyo xaaladooda sida ay noqon karto annagoo tajribo ka soo qaadanayno waddanka ciraaq iyo waddanka afghanistan oo hay-adaha noocan oo kale ah duruufo badan iyo xaalado badan ee la soo gudboonaadeen waxaan warbixin u gudbinay golaha wasiirada waxaan warbixin u gudbinay guddiga amniga qaranka oo aan leenahay hay-adahani iyo qaabkay ku shaqaynayaan iyo siday u shaqaynayaan waxay u baahan yihiin sharciyo ka faahfaahsan kana dheeri ah ee shuruucda hadda aan annaga ku shaqayno oo aan ka dhaxalnay wasaaradihii hore waxay kale u baahan yihiin in dib u egid dab ah lagu sameeyo baahida dhabta ah ee adahan loo qabo iyo ayagoo la barbar dhigaya khatarta ay yeelan karaan